bismillaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo toddobaad oo suuratu tawba ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay sidii alla uu uga qabraayay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta waxyaabaha ay dhihi doonaan ay ku cudur daaranayaan markii qaswada tabuuka ay ka soo laabtaan iyo waxa markaasi loogugu jawaabayo alla wuxuu dhahay subxaanau watacaala casharkeenna aadihii dambeeyey way dhaaranayaan buu dha ilaahay mu'miniin oo munaafiqiintu way idin dhaaranayaan inaad ka raalli noqotiin haddaad ka raalli noqotaanse ilaahay ka raalli noqon maayo qoon oo faasiqiina weeye haddana ilaahay wuxuu nooga soo warramay munaafiqiinta kuwii axraabta ahay oo xawla almadiina ahay markii alla uu nooga soo warramay casharkeennaan casharkii ka horreeyey ilaahay uu nooga soo waramay munaafiqiintii oo reer madiinaha iyo reer magaalka ahay marka ilaahay wuxuu sheegay kuwa maaragtay axraabta ahu ahi ahu kufriga iyo munaafiqnimada inay maaragtay ay ka daran yihiin dadka maaragtay ahlulmuminka haddana ayagu ay ku owlan yihiin inaysan garanin waxa alla uu soo dejiyey xuduuddiisa aysan garanin oo nabiga lagu soo dejiyey axkaam iyo sharaaica weeye alla waxau dhahay subxaanau watacaala alla waa ku cilmi leeyahay khalqigiisa ilaahu waa msalkuba waxa uu sancaynaayo marka hadda isla axraabtii waa ilaahu nooga waramayaa munaafiqiinta ahaayeen ilaah wuxuu yidhi wa min alaxraabi reer baadiyaha waxaa kamid mid ow ilaahay min duul ka yeelanaya maakii yunfiqu oo bixinaayo maqraman magdhow ka yeelanaya oo wayatarabasu bikum idinla koranaya addawaa'ira musiibada wareegto in la tiranaayo wa min annaasi dadka waxaa ka mid ahdha ilaahay min biil yattakidu ka yeelanaya maakii yunfiqa uu bixinaayo fii sabiililaahi ku bixinaayo maqraman ka yeelanaya macnaha qaraamo ka yeelanaya shay markaasi waxaa weeye laga mid dhowday oo laga gudsaday ama waxaa weeye sharci darro looga qaaday iyo khasaaro wuxuu ku khasaaro ka dhiganaya wuxuuna uoga dhiganayaa waxa weeye fawowgiisa ma rajaynaayo bal waxa wax u bixinayaa qowf oo uu ka cabsanayo munaafiqiinta nimanka hadda markaas laga warramaya waxay ahaayeen nima la dhihi jiray banu asad iyo banu qadfaan nima la dhihi jiray ahaayeen marka hadda waxaa la yidhi acraabtu waxaa weeye aqsaan bay ahaayeen qaar munaafiqiina oo ilaahay uu noo soo sheegay oo ilaahu yihi wa min alacraabi man yattakidu maa yunfiqu makraman waa kuwa hadda ilaahayna leeyihi iyo qaar mu'miniina ayaa ka mid a oo ilaahay subxaana watacaala uu noo sheegaayo aayaddan aayadda ku xigta ilaah noogu sheegaayo acraabtiga marka waxaa weeye aqsaamtaasa weeye isla markaas acraabta waxaa ku jira kuwa wanaagsan sida aayaddan aayadda ku xigta ilaahay noogu sheegaayo iyo kuwa xuxun ayaa ilaahay subxaana watacaala inooga warramayaan maxaa yeele dadka ahlulmudunka ah oo reer magaalka ah, ayagu laftirkooda saas weeye ah, dad xunna way leeyihin dad wanaagsanna way leeyihin laakiin dadka xun markii la yidhaahdo ayaa waxaa weeye axraabtu ay fiixin yihiin maxaa yeele ayaga waxay qabaan wax la yidhahdo jasaasay qabaan qolada marka axraabta oo aan fiicnayn baa ilaahay nooga warramaya oo allah wuxuu yidhi subxaana watacaala dadka waxaa kamida mid ka yeelanaya waxa uu fii sabiililaahi oo ku bixinayo maqraman magdhow ka yeelanayo wax laga magdhowday oo qaraamaho laga qaatay haddana ilaahay wuxuu uri wayatarabasu bikum idinla koranaayo haddaasiyo mu'miniin addawaa'ira musiibada wareegsa idinla koranayo dawaa'iru zamaan weeye in zaminku korkiina uu ku soo gadoomo oo markaas waxa weeye aad baaba'daan oo ayaguna idinka takhallusaan sidaasay jecel yihiin maxaa yeele munaafiqiintu waxay jeclaa jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa inay halaagsamaan oy baaba'aan oo markaasi waxaweeye gaaladooda ay madax bannaanaadeen oo aadi markaasi waxaweeye ay kufrigooda u daahirsadaan taasay jeclaa jireen maxaa yeele waxay diidaayeen takaaliifta islaamka ayay diidaayeen aysan oggolayn ay kasoo horjeedeen marka hadda labadaas qolaas oo nusuulka ahay waa siis kacaam weeye marka cadaawadoodana ilaahay waxau dhahay zaminka waxa uu wareejinaayo oo masaa'ida ayay idinla korinaayeen calayhim korkooda waqay ahaatay ayuu ilaahay daa'iratu sawi amba daa'iratu suu xumaanta keeda wareegsow dha ilaahay calayhim korkooda waqay ahaatay daa'iratu saw yow dha ilaahay xumaanta teeda wareegso oo waxaa weeye cadaab iyo halaag ayaga ha ku dhaco laa calaykum wey waqoona idinka idinku dhicina ayaga halaagka ku dhaco marka hadda saas marka leeyahay ilaahay subxaana watacaala inuu ku jaasinaayo cadaab ayay markaasay macnuhu noqonayaa salaada ilaahi subxaana watacaala qofku markuu wax habaaraayo waa qof aan awood lahayn ee rabbiga awooddiisa wax ku habaaro ilaahay inuu uga jaafiyo markaas sheegay tan marka waxaa weeye waxaa la raacayaa dhaqanka iyo caadada basharka ayaa markii waxaa weeye wax eh, ay xumaadaan way habaari jireen marka hadda ayaga saas acmalaa laga dhigayaahe daa'iratu saw ilaahay subxaana watacaala waa ku jaafinaya amase hadda ducaa calowi aan laga dhigino sideeda loo daayo calayhim korkooda waxa ahaanoo la yihahdo khabar ahaan laga dhigo daa'iratu sawri musiibada mideeda wareegsa wallaahu alla wudha ilaahay samiicun alle maqlaayo weye ilaahay waa maqlayaa aqwaasha addoominkiisa waa maqlayaa qofkii wanaag sheega iyo qofkii xumaan sheegada ilaahay waa maqlayaa wallaahu alla wudha ilaahay samiicun alle maqlaayo weye liaqwaali cibaadihi caliimun alle ku cilmila weeye afcaashooda oo ilaahay afcaashoodana caalim ayuu ku yahay wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah dha haddana ilaahay man duul yu'minu billaahi alla rumaynaayo iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambe wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah ilaahay man duul yu'minu billaahi alla rumaynaayo iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambe wayattakidu ka yeelanaya maa yunfiqu waxau bixinaayo qurbaatin qurbaanyaala ka yeelanaya kuwo loogu dhowaado cinda allahi lo agtiisa loogu dhowaado iyo wa rasuuli wa wasiilatan mid lagu gaaro ilaa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa lagu gaaro alaa hooy ayuu dha ilaahay inahaa nafaqadaasi qurbatun ayuu dha ilaahay dhawaasho weeye oo lahum ayaga u sugnaatay oy alla ugu dhowaanayaan ayuu dhah ilaahay subxaana watacaala marka saa horuu soo sheegnay acraabtu aqsaan bay ahaayeen kuwa munaafiqiina oo ilaahay hadda uu nooga soo warma ayadan ka soo baxnay iyo aayaddii ka horaysay wa min annaasi man yataqii maa yunfiqu maqdaman ilaahi iyo kuwa mu'miniina oo hadda ilaahay meeshaa noogu sheegaayo nimankaan hadda waxaa la dhihi jiraa niman layidhaha bani juhayna iyo bani rufayna iyo bani kasaar iyo bani aslam qaba-il waaweyn oo acraab hay ahaayeen laakiin niman fiican ah maxaa yeele iimaanku acraabi iyo kayrkiis ma laha qofkii ilaahay subxaana wa iimaan siiyo oo iimaan mu'min ilaahay ka dhiga baadiye ha joogo beliska ha joogeen waxaa weeye maaragtay iimaanku reer magaalnimo kuma xirre wa min alaxraadi reerbaadiyaha waxaa ka mid aw dhahay alle magduul yu'minu billaahi alla rumaynaaya iyo walyowmi yoomki alaakhir oo dambe waa hadda meeshaa munaafiqiinta looga warramayaa axraabtooda oo laba qaybood loogaga dhigaya kuwo waxaa weeye ee xuxun iyo kuwo wanaagsan waxaa laga soo warramay dadkii reer magaalka ahay oo waxa weeye madiino joogay oo qaarna ay ahaayeen dad mu'miniinoo asxaabu rasuulilah ah qaarna munaafiqiin ay ahayen asxaabta ku dhex jira markaasa axraabta ayagana sidaas inay u qaybsamaan baa ilaahuna u sheegaya marka alla wuxuu dhahay waxaa ka mid ah mid ilaahay iyo yowmul rumaynaayo haddana wayadtakidu ka yeelanaya maakii yunfiq oo bixinaayo waxa oo fii sabiililaahi oo ku bixinaayo xoolahaas jihaadka lagu bixinaayo ilaahay daacadiisa qurubaatun qurubaad ka yeelan macnaha qurbaatin weeye qurbaan yaala ka yeelanayo oo tuqarribu u dhoweynaysa cindallaahi laftiisa waxyaabaha uu bixinayone qurbaan ilaahay subxaanau watacaala u dhoweeyo ayuu ka dhiganayaa saas ayuu ka dhiganayaa qurbaatinowdh ilaahay qurbaan yaalo oo markaasi kuwo loogugu dhowaado weeye cindallaahi laftiisa qurbaad oo waxaa weeye tuqarribuhu ilallaahi weeye ilaahay subxaanau watacaala u dhoweynaysa saasaa la leeyahay marka hadda qurubaad baa layidhi markaas waxaa qurubaad loogu magacaabaa layidhi annahaa tuqaribu alcabd baa layidhi waxaas ilaahay daraaddiis loo bixinaayo addoonka ayay waxay u dhoweynaysaa qurbaankaas ilaahay rumihiisa weeye macnuhuna maahanaa layidhi ana laha fii makaanin ilaahay inuu makaan joogo nafaqaduna waxaa weeye makaankaasi inuu geynayso ilaahay makaan loogu tegaayo iska macnuhu saas maa weye taas ilaahay mustaxiilay ka tahay subxaana wa tacaala ee waxaa laga wadaa addoonka ayuu hillaha ilaahay subxaana wa tacaala u dhawaayisaa taasaa laga wadaao ilaahay markuu addoonku wax bixiyo ilaahay subxaana watacaala tacaala raalli buu ka noqonayaa marka qurubaadkii haweye wax ilaahay loogu dhowaanayo waa wax ilaahay subxaana watacaala tacaala qofka raalli uuga noqonayo ayaa loola jeedaa ee ma aha macnuhu cid markaasi waxa weeye ilaahay makaan uu joogo ee una kaxaysa makaankaas inuu gawirka taagta caqiido islaam maha iyo wa salawaatu rasuul ow wa wasiilatan mid lagu gaaro wixii la bixinaayo weye oo daacad ahay ilaa salawaati rasuuli ilaa dacawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa maxaa yeele rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa u ducaynayaa ducaduna marka waxay noqonaysaa wasiilay noqonaysaaho ducada qofkaan rasuulku u ducaynaayo qurbaanka uu bixinaayo ayuu ku gaarayaa iyo wa salawaati rasuuli wawasiilatan mid lagu gaaro ilaa salawaati rasuuli ilaa dacawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa lagu gaaro manaa dacawaadka nabiga calayhi salaatusalaam ayaa lagu gaarayaa daacadaas weeye xoolaha la bixinaayo waxay waasila ay maaragtay u noqonayaan oy markaasi qofka gaarsiinayaan ducada nabiga calayhi salaatusalaam maxaa yeele nabiga xoolihii markii loo geeyo nabiga xoolihii waa ka ducaynayaa wasiiladii markaas ducadaas lagu gaaray oo nabiga ducadiisa oo maqbuula ayuu noqonayaa qof kasta oo ahlu khayra oo hadda waxaweye ducadiisa de cadiisa la aqbalaayane hadda haddii waxaa maaragtay wax loo geeyo ama wax la siiyo sidaasoo kalantood ayay ayguna wasiila u waxaa laga wadaa nabiga dacawaadkiisa weeye maxaa yeele rasuulka calayhi salaatsalaam alwaasitatu lcudma fii kubu nicmatin weeye nabigu calayhi salaatsalaam waxaa weeye waasida oo weyn waaye oo u dhaxeeya ilaahay iyo addoominkiisa weeye nicmo kasta marka waxaa waajiba ah in nabiga calayhi salaatsalaam camalkasta ilaahay loo samaynaayo nabiga laga fiiriyo maxaa yeele ilaahay wuxuu nagu addoonsaday nabigu calayhi salaatusalaam inaanu ku tawasulno oo ilaahay wuxuu dhahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbirkum ullah nimankii maaragtay yahuudda ahay markay yidhaahdeen naxnu abnaa ullaahi wa axbaa'uhu waxaan nahay annagu ilaahay ilmihiisi iyo axbaabkiisi waan nahay ahlurulwaanihi waan nahay markay yidhaahdeen rasuulkana calayhi salaatusalaam ay beeniyeen iyo nimankii mushrikuulcarab markay yidhaahdeen laa nacbudu alasnaama ilaa xuban lilaahi layuqaribuuna ila allaahi zulfa asnaamta aanu caabudayno ilaa jacayl ilaahay aanu qabno mooyaane alla inay noo dhoweeyaanaan doonaynaa markay dhaheen rasuulkina ay beeniyeen ayaa ilaahay saas uu dhahay haddaad waxaad u tirahaa nabiga layidhi haddaad alla jeceshihiin oo run idinka taa doontiinba weeye aniga isoo raaca markaasaa ilaahay idin jeclaanaya marka rasuulka raaciddiisa asaga la raaco waxa weeye asagu markaasi waa sidho weeye qofku hadduu rasuulka uu ka raac inuu ilaahay waa rumeeyey rasuulkana u iska dhaaf waxba looga soo qaadi maayo maxaa yeele rasuulku calayhi salaatu wasalaam asagu wuxuu yahay ummadda ilaahay iyo ummadiisa ayuu waasida u yahay albaabkii rabbiga loo marayo rasuulka calayhi salaatusalaam qofkii rasuulka diida ama xaqirane waxa weeye allana maaragtay waxba ilaahay subxaana watacala kiisa uu ka yahay ma jirto wax ilaahay uu ku gaarayna ma jirto rasuulka calayhi salaatusalaam isaga ayaa waasida ah axaadiistu waa qur-aanka nusuusta waa ilaahay ku cadeeyey rabiguna uu ka cadeeyey dadku marka sheegta annahu yasilu ila allahi tacaala dadki ilaahay yaan gaaraya dhahaaya asagoon rasuulka calayhi salaatusalaam waasida wa wasiila ka dhiganin waxa weeye qofkaas camalkiisu waa hoogay waana khasaare ra'yigiisu weye maxaa yeele caarifka la yidhaha ibnu mashiish waxau dhahay walaa ilaa wahuwa bihi manuudun dhahay iidowlal waasidatu ladahada wuxuu dhahay shay ma jirow dhahay ilaa waxa weeye shaygaasu nabiga calayhi salatusalaam ayuu ku xiran yahay wax walbana way ku xihan yihiin haddaa marka waasidada nabiga calayhi salaatusalaam ausan ausan waasida nabigu ka ahaa lahayn shaygaas rasuul kasta nabigu waasida usan ka aha lahayn waxa weeye maba jiri lahaynba maxaa yeele caarifka la yidhaahdo ee maaragtay ashaydubakari waxau dhahay isagoo nabiga calayhi salatusalaam ammaanaya waanta baadulaahi aya mri'in ataahu min kayrika laa yadkulu waxaa tahay nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam albaabki ilaahay oo qof kasta waxaa weeye uu gelayaa tahay albaabki ilaahay subxaana wa laga gelaayo oo qof kasta uu ka gelaayo ayaa tahay ataahu min kayrika laa yadkula wuu dhahay meelaan adiga ahayna rabbi qofku uga yimaado ilaahay u geli maayo waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam albaabka rabbiga loo marayo wey maxaa yeele ilaahay iyo makhluuqan dhammaantooda wax la yidhaha mubaashara kama dhexayso maxaa yeele haddii aan rasuulka calayhi salatu wasalaam waasida ahayn oo cid walba iyadu ilaahay toosan ku gaarayna jira iska geli lahaaday ilaahay subxaana watacala rasuul basoo nadiran looma baahnaynba oo cid walba qalbigeeda ilaahay diinta waa ku sharici kariyaa asaga waxaa macallin looga dhigay saw jibriil ayaa waxyiga lagu soo dhiibay oo isagu kasii khayr badan yahay asaguna waxa weeye ummadiisii awo waasida uga sii noqday marka diintiisoo laba waasida weeye waxaa markaas wax lagu gaarana waa waasido waasida la'aana cid wax gaari karuusa ma jirto cid istiraha waxbaan gaarayaane waxay noqonaysa ma jirta been bay sheegaysaa nabiga calayhi salaatusalaam albaabki ilaahay weye weynaa weye baabullaahi alacdam weye wasuruhu alasqam walwusuulu ileyhi wasuulu ila allah waxa weye rasuulka calayhi salaatusalaam albaabki ilaah wo weynaa weeye sirsi alle oo weyneed weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la gaarane waxa weeye wasuulun ilallaah alle la gaaro weeye maxaa yeele labada xal rawaa waaxido weeye qofki waxa weye rasuulka iyo alla kala saara waxa weye macrifada iimaanka waxba kama aysan gelin karan ma ahan macnuhu in nabiga calayhi salaatusalaam waa rabbi la leeyahay ilaahay uu gaarayo rasuulku calayhi salaatusalaam ilaah ma ahan rabbina ma gaaraayo laakiin waxa weeye waxaa uun loo baahan yahay maqaamkii ilaahay uu gaarsiiyey oo nabiga calayhi salaatusalaam in ha loo soo maro uu yiho ilaahay suu amar ku bixiyey in loo maraa doonaya maxaa yeele qofkaan hadduu taas diido wuxuuba noqonayaa qof ilaahay amarkiisa diibo noqonaya oo markaasi waxa weeye amarka alla qof hadda qof muslima noqon maayo marka hadda ilaahay sida uu leeyahay wuxuu dhahay ilaahay wayattakidu maa yunfiqu ilaa wuxuu bixinaaya ka yeelanaya fii sabiililahi ku bixinaa weeye qurbaatin qurbaad weeye kuwo ilaahay loogu dhowaado qurbaatin qurbaad weeye kuwo loogu dhowaado cindallahina agtiisa loogu dhowaado iyo wa salawaati rasuulu rasuulka dacooyinkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeye asaguna waa wasiilo weeye maxaa yeele ducadan ducada waxaa maaragtay ah ayaduna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wasiilo ka ah waxa nabiga calayhi salaam ducadiisa lagu gaarayane waa in markaasi waxa weeye wax la bixiyo ilaahay ducadiisa wax lagu bixiyo gaar ahaan jihaadkii markii la jihaadaaye rasuulka buu khayr ku dhex jirnaye dadkii xoolaha keenoo dhan rasuulkeena calayhi salaatusalaam saan horuu soo marnay waa u duceeye rasuulka calayhi salatuasalaam marka qof kasta oo waxaa weeye duco laga dalbo oo wax la siiyo ahu waa inuu isaguna ilaahay subxaana watacaala uu baryo dadkaas oo wax siiye inuu maaragtay amba wax bixiyeysa ah taasa wax siinin qofkii macnaha wanaag iyo khayr wax ku bixiya in loo duceeyo ayaa loo baahanya oo ummadda ilaahay saas ku anfaca weeye saasaa marka loola jeedaa ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala alaa how ayuu dhowlaahay inahaa nafaqadaas qurbatun qurbo weeye qurbatun qurbo weeye waa maaragtay mid loogu dhowaanayo alla iyo rasuulkiisa oo lan ay u sugnaatay alaahow inahaa taasuudha ilaahay qurbatun dhowaaso weeye oo lahum ayaga u sugnaato ilaahay loogu dhowaanayo subxaana watacaala sayudkiluhum illaahu alla waa gelinayaa fii raxmatii naxariisiisa ayuu gelinayaa dadka muminiinta oo ilaahay subxaana watacaala daraadiisa waxu u bixinaayo fii sabiillahi wax ku bixinaya haddana waxaa weeye rasuulka calayhi salaatu salaam isagana waxaa weeye wasiilo markaasi ka dhiganaya alla wuxuu goynayaa raxmadiisoo janada ah in allaha allane huwaalna laaha allane kafuurun allihi dhaafo weeye oo ilaah dadka ahlu daacadiisa oo u dhaafaya raxiimun allihuu naxariisanaya weye wasaabiquuna kuwa dhaqay alawaluuna oo horo oo min almuhaajiriina muhaajiriina howdha ilaahay walansaari ansaar iyo waladiina kuwa ittabaacuuhum raacay ilaa yowmi alqiyaamati weeye biixsaanin wanaag ku raaca oo camalkoodii ku raacay radiyallaahu alla waa ka raalli noqdeen canhum kuwaas waradu ayaguna way ka raalli noqdeen canhu canillaahi ilahi way ka raalli noqdeen oo allah sawaabinta uu sababay wa raalli noqdeen wa acadda alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga jannaatin jannaadow dha ilaahay jannaadkaasoo tajrii ay duroorayso taxtaha ah hoosteeda alanhaar anhaar ilaahay khaalidiina xaaliyiin kuwa ku waaraya sidaa jannooyinkaas ku waaraya abadan weligoodow ilaahay daalika kaasina alfawzu dhiibaan weeye alcadiimu ogownow dha ilaahay marka hadda waxaa weeye asxaabu rasuulilaahi jihaadkoodii laga soo warramay sida waxaa weeye ilaahay daacadiisa ugu taagnaayeen iyo sida ay ahaayeen asxaabtu marka waxay ahayeen laba qaybood oo muhaajiriin iyo ansaara markii muhaajiriin iyo ansaar la sheego waxaa haddana waxaa weeye inti raacday ilaa yowmaalqiyaamati ayaa ilaahay iyana ku darayaa intaas marka waxaa weye ma'aalkooda ayaa laysku soo duuduubayaa ayagoo hadda hadda isku derajo noqonayno dad asxaabta ku derajaha umati maxameda uusan jirin waa asxaabtii darajyada aan la gaaraynin alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wasaabiquuna kuwa dhaqayow dhi waa mubtada weeye alawaluuna waa laga sifaynaya min almuhaajiriin walansaarna waa la xaalaynayaa waladiina tabacuumna way ku cadsan tahay khabarkuna radiallaahu canhu ayuu noqonayaa wasaabiquuna kuwa dhaqayow dha ilaahay alawaluuna oo hore oo min almuhaajiriina xaal yihiinow dha ilaahay iyo walansaari ansaar hadda haddii waxaweye nintan tabciidiye laga dhigo waxaa laga wadaa tabayaali dadkii bidix aaburay haddii laga wada jamiicu saxaabatina ninta bayaaniyaa laga dhigayaa intii markaasi waxaa weeye mu'miniin ahaaday min almuhaajiriina xaal ay kamid yihiin iyo wal ansaari ansaar iyo waladiina kuwa itabacuuhum raacayowdha ilaahay itabacuuhum ilaa yowma alqiyaamati weye ummaddu waaba saddexdaas qaybood weye radiyallaahu alla waa ka raal noqday asxaabta maxaa lagu raacayaa camalka weye camalka dadka asxaabu rasuulilaahi camalkoodu ku raaca inuu qof liibaano yahay ayaa ilaahu caddaynaya marka hadda waxaa weeye haddii layidhaha saxaabada la dhacniyo ama saaba dadkii ku u waaweynaay oo adillada ah lasii dhacniyo waxaa meeshaas ka imaanaya qofkaas inuusan qofaan khayr qabin uu waayo imaanaysa maxaa yeele ilaahay iyo waladiina kuwa itabacuuhum raacayun ilaahay ilaahay yowmal qiyaamati weeye biixsaanin ixsaan ku raacay macnaha waxa weeye camal wanaagsan ku raacay weeye radiyallaahu alla waa ka raali noqday canhum kuwaas agoodow ilaahay oo ilaahay acmaashoodii u aqbalay waana ku sawaabiyaa laga wadaa ilaahayna wuxuu siinayaa axad khalqigiisa kamida ah waxuusa siin wa raduu ayaguna way raali noqdeen ani canillaahi alla way ka raali noqdeenoo sababu ilaahay uu sawaabiyey ayaga raali noqdeen waacadda alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga jannaatin jannaad ka fajhii ay bireerayso taxtaa min taxtaana meelo kalaheeda hoosteeda alanhaaroodu yaalo khaalidiina xaaliintu kuwaaraya fiiha jannooyinkaas kuwaanay abadan werigeedo ilaahay daalika kaasoo jannada lagu waarana alfawsu liibaan weeye alcadiin oo weyn wabiman diin waxaa kamid ahaw lailaahay xawlakum hareerihiin ah oo min alaxraabi reerbaadiyaasha kamid a munaafiquuna kuwa munaafiqiin wamin wa min ahlilmadiinati waxaa kamida a ayagana kuwa munaafiqiina kuwaasoo nabadluu ku taagno lailaahay cala nifaaqi munaafiqnimada ku taagnay hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu isku soo duuduubayaa acraab iyo maaragtay waa dowrkoodaba munaafiqiinta oo qaarna reer baadiye ahaayeen qaarna ay reer magaal ahaayeen ayaa ilaahu isku soo durayaaho in madiine reerahoodana acraabta munaafiqiin ay jiraan madiinana ay munaafiqiin ay joogaan sidii markii horeba waxaa weeye ayagoo markaanu tafsiir ilaah nooga soo waramaalkaa noolooga waramaya ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala wa min ahlilmadiinati madiine ahalkeeda waxaa kamid mid ah ilaah kuwa munaafiqiina marka rasuul ilaahi wuxuuna yidhi wamin nugdin waxaa kamida xawlakum horeeriina markaa xasbaan ku dhacay ahlu madiina weye wa min alaxraaji reer baadiyaasha kamida munaafiqiina kuwa munaafiqiin wa alin waxaa kamid ahay niman la dhihi iyo ashjac iyo kasaaraas wey nimankaasaa kamid ahay bacdu haadihi alqabaa'il weye laakiin hadda ayagoo dhanama ahayne qabaaisha tanqaar kamida ayaa munaafiqiin ahay maxaa yeele hadda waxaan soo marnay in lagu ammaanayo wa min alacraabi man yastakidu maa yunfiqu raas ilayna sii dhahayo laakiin bacda ayuu ka ah weeye wa min ahlilmadiinati dhawaahow magaalada ahalkeedana waxaa kamida ah madiina madiino kuwa munaafiqiina kuwaasoo maraduu ku taagmoowra ilaahay cala nifaaqi munaafiqnimo ku taagmo oo iska daa'imo weeye kuwaasoo laa taclamuhum aydaan garanayno ilaahay soska maxamed shaaw waa kitaab nabiga laga khidaabayo naxnu annaga ayaa naclamuhum garanayno ilahay kuwaas annagaa naqaan fanucadibhum waanu cadaabaynaa maratayni laba jeer ayaanu cadaabaynaa fanucadibhum waanu cadaabaynaa maratayn laba jeer mar waa la fallooxaynayaa marna waa la dilayaa oo adduunyada ayaa lagu dilayaa cadaabulqabrna waa ku dhacayaa uma yurduuna waxaa loo celinayaa ilaa cadaabin cadaabow dha ilaahay cadaabkaasoo cadiimin wey cadaab cadiima ayaa aakhirana loo celinaya cadaabunaar weeye marka hadda labadaas qaybood oo munaafiqiinta ay tahay waa isku wada mid weeye hadday yihiin reer magaal hadday yihiin reer baadiyo dadka muminiinta ah hadday reer magaal yihiin iyo hadday reer baad yihiin wey ayagana nimankaasna hadda faleexa waa ku dhacday hadiis aan maaragtay haddii ilaaha yidhaahdo casharkeena dambe aanu ku sharaci doono nimankaas munaafiqiinta la faleexeeyey hase yeeshee casharkeena intaasuuka og yahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aduu ugu dambeeyey ilaah wuxuuna sheegiri subxaanau watacaala waxaa kamida ah kuwa hareerihiina oo markaasi lala la khidaabaayo rasuulkeena calayhi salaatu salaam asxaabtiisuu madiine joogay madiine haddaad tihiin ahlu madiina waxaa hareerihiin ahowdha ilaahay kuwa reer baadiya oo munaafiqiin ahowdha ilaahay madiinada aad joogtiina ayagana waxaa weeye munaafiqiin ayaa ayagana ku jiro oo waxaa weeye kuwa reer munaafiqiina ayaa kamid ahowdha ilaahay kuwaasoo waxaa weeye isku darkoodan munaafiqnimada ku taagnay oo iska daa'imay oo aadan garanaynowdhah ilaahay annaga ayaana naqaana waana cadaabaynaa laba jeer ayaanu cadaabaynaa oo marna waxaa weeye waanu salluuxaynaynaa ama waa la dilayaa adduunyada iyo maaragtay ku dhacaysaa cadaabulqabri baa ku dhacaaya marka hadda amuurahaasoo dhan ayaa maaragtay qabta karaya nimankaas oo hollay cadaab muhurayaal weeye marka hadda waxaa la yidhi axkaamta islaamku waxay ku socotaa daahirkay ku socotaa munaafiqiintana mar haddii waxaweye islaamka ogaahika muujisanayaan lama cadaabaayo mana la qafaalaayo marka hadda faleexadaanu maxay taa layidhi waxaweye faleexadaana waxaa layidhi maalinay dhacdayoo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ka bixiyey oo layidhi masjidka ayuu ka bixiyey xadiisii soo aroortay oo uu weriyey saxaabiga la yidhaahdo cabdullah ibni mascuud ayaa wuxuu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa noo khudbo akriyey alla ayuu mahadiyey alla ayuu faaleeyey markaasuna waxau dhahay ina minkum munaafiqiina waxaa idinku jira munaafiqiin baa idinku dhex jira faman samaytuhu falyaqum qofkaan magacaaba ha istaago markaasuu nabi wuxuu dhahay yidhi qum yaa fulaan fa munaafiqun habelow istaag munaafiq baas xataa samaa sitatan wa salaasiina ilaa uu ka magacaabo rasuulka calayh salaatusalaam soddon iyo lix nin masjidka nabiga calayh salatuslaam lagu istaajiyo marka hadda munaafiqiin waktigaas ayagoo ahdiga nabiga lagu jiro oo masjidkii rasuulka calayhi salaatusalaam masaajidda kuwa u khayrka badnaay kii labaad ah ay joogaan ayay saas ahaayeen yaa baa lasuuday marka maanta maxaa malaynaysaa diintu waxaa weeye afka iska noqota we ma waxaa weeye waxaa jira maaragtay ikhlaas ayaa badan ikhlaas baa loo baahan yahay in qofku waxaa weeye nifaaqa uu ka dhowrsado maxaa yeele qofku hadduu munaafiqnimo ku joogo xaalad aad u aad u ba-an weeye ilaahay wuxuu dhahay in almunaafiqiina fi daraki askaru min annaari marka waa arin aad iyo aad uxun weeye munaafiqnimadooda waa wax keligiisa ma jirto gaalada caadiga ahaa ka roon marka alla wuxuu dhahay waxaa loo celinayaa aakhiro cadaab cadiima ayaa loo celinayaa waa cadaabu naarkaasi weeye usan weligood ka baxaynin wa aakharuuna dha ilaahay wa qoomun qoom isoo qadaro qoomkaasoo aakharuuna kaleentood qoomkaasoo ictarafuu qirteen bidunuubihim dunuubtooda ilaahay khaladuu kuwaas way dhaheen camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban iyo wa aakhara mid sayi-an oo xun casallaahu alla wuxuu mudan yahay an yatuuba calayhim alla inuu ku soo noqdo inallaha allana kafuurun allihi dhaafo weeye raxiimun ahi naxariisto weeye hadda ilaahu subxaana wa tacaala horey soo warrannay oo ilaahay noo soo sheegay niman badan oo markaas waxa weeye mutakhalifiin ahaay oo munaafiqiin ah noo soo sheegay waxaanay horay usoo dhahnay dadka maaragtay waa u saddex qaybood weeye laba qaybood waxa weeye waa dad mu'miniin weeye qaybuna munaafiqiin weye munaafiqiinta hadda waanu kasoo baxnay labada qaybood oo kalanto ayaa hadda qayb ka bilaabaynaa alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa aakharuuna kuwo kalenta ilaahu intado weeye khabarku kaladuu camalan saalixan weeye haddii korankood waqoomin na soo qadasho kabacdi ka safawi waqoomin qoom qoomkaasoo aakharuuna oo kale qoomkaasoo ictarafuu qirsow dhowlaahu bidunuubihim dunuubtooda qirsa dembigood takhalufka waxaawe ka hadheen qasiiba sabuuka weye khaladuu kuwaas way dhaheenay ilaahay camalan camal camalkaasoo saalixan oo suuban waxaaweeye jihaadkoodu weye oo markaan markaankoor ay jihaadi jireen haddase waxaaweeye ictiraafka ay ictiraafeen dunuubtooda weye amase waxyaabo kabanto weye camalka taa waxaa loo sheegaayo ama duu way ilaahay camalan camal camalkaasoo saalican oo suuban iyo wa aakhara mid kaloontood sayaan oo xun kaasoo waxaa weeye ah taqawufka waxaa weye qasoodka uu ka hadhee midka kalena waxaa weye waa ruu samay jireen weeye midkan xunna waxaa weye waa jihaadka oo tabuuka u ka hadhan weye saasaa markaasaa leeyi marka saas weye taqalubkooda bilqaybi cudrinaa la rabaa markaas oo waadixa ah weye taqalubkooda markaasi cuur ausan jirin weye haddii hadda qofkii macdura uu ku dhinto looma haysto weye iyo wa aakhara mid kalowna ilaahi subxaana watacaala sayi-an oo xun iyo markaa mid kaloo xun intaasi waxaweye au isku dhaho weye camal wanaagsan iyo camal xun au isku daran casalnaahu alla wuxuu mudan yahu dha ilaahay qolada oo xaqiiqaha casaada qur-aanka oo axaadiista xaqiiqo weye casallaahu alla wuxuu xaqiiqa ku yahay an yatuuba calayhim inuu ku soo noqdo oo toogadooda aqbalo inallaaha allana qafuurun alihii dhaafo weeye raxiimun alihii naxariiso weeye aayaddan hadda waxaa la sheegaa inay soo degtay ninkii la dhihi jiro abibuwaago aynu soo mari jirnay lansaal weye iyo jamaaco kalentood nimankaas waxa weeye naftooday xiriin baa la yidhi oo masaa'idka tiirkiisa isku xirin markii ay soo gaartaan weye waxyaabaha ku soo dega aayadaha ah ku degay dadkii mutakhallasiinta ahay ee qaswadu tabuuka ka hara weeye waxayna ku dhaarteen baa layidhi inaanan cidi aysan furaynin ilaa nabiga mooye markaasaa nabigu furay baa lyidhi nabiga waa layidhi abuu waxaa la yidhaahdaa rifaacata ibnu cabdimundiraa la dhahaa ahlu kufur kamid ahay baa layidhi naftiisa ayuu maaragtay xuray baa layidhi laba iyo toban habeen ayuu xuray baa silsilad oo adagu isku xiraayey gabar ayuu lahaydaabe markaa salaada u turtay walahi xaajada wey laakiin suuratulansaana kusoo marnay ah, in markaas aawada naftiisa uu xurow ninkulansada kusoo marnay markaa difaac quraydo markii arrintoodi aan soo marayna ilaa markaas waxa u ay kasoo degto jamaacadan kalantood waxaa la sheeg toban bay ahaayeen sideed bay ahaayeen shan bay ahaayeen saddexay aan ilaha ku cilmila weyn abuusasa hareen baa la yidhi markaasay salaayeen baa la yidhi markii ay hareen kabacdi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ka soo galay awow maxay ku dhaarteen baa layidhi inay naftooda tiirinka masaajidka sixinadoon cidaan nabiga ahayn aysan ka furi karin weye oo nabiga u furaay sida yeelan baa layidhi rasuulku markay soo noqdaa layidhi ow arkay baa layidhi awow wuxuu dhahay baa waxay nimankaanu markaasaa waxaa layidhi nimankaanu adigkaaban rasuul arko allow waxayna ku dhaarteen baa layidhi inaysan naftooda xarkaa ka geynayn ilaa adiga aad ku furaysid oo aad ka raali noqonaysid markaasuna waxau dhahay wa ana uqsimu billaahi anna waxaan alla ugu dhaaranayaa inaanan furaynin inaanan cudur daaraynin ilaa layga amraa inaan sii joogo markaasaa aayaddan soo degtay markaasuu nabigu u cudray harkiinuu ka furaaleyey markii ilaah wuxu casa allahu an yatuuba calayhim in allah kafur raxiim hadda nimanka kaleentoodoo kacab ibnu maalig iyo hilaal iyo muraara gooni waaye ayaguna waase noo imaanayaan kuwaas marka alla wuxuu dhahay markii aayaddan ay soo degtay hud qaadowna ilaahay saydka maxamedka ahow min amwaali maalyaalkooda sadaqatan sadaqa shaqaan sadaqadaasoo tudahiruhum aad ku dahiraysid wa tusakiihim aad ku ziyaadinaysid bihaa sadaqada wasalli u duceeyow dha ilaahu calayhim korkooda ina salawaatika ducayaalkaagu sakanu raxmad ay ilaahna oga yihiin ina salawaatika ducayaashaagu ducayaashaagu sakanu raxmad ayay lahum ayaga u tahay wallaahu allana samiicun adowmaqlaa weeye addoominkiisu waxay ku qowlaayaan caliimun adowka cilmila weeye addoomankiisu waxay falayan un ilaahay marka hadda aayaddatan ee waxaa la yidhi markii aayadda hadda aynu ka soo baxnayoo nimankaas toobadooda lagu aqbalay ilaahay uu sheegay ayaa nabiga calayhi salaatusalaam aayaddan loo waxyey baa layidhi markaasuu dhahay alle khud qaad min amwaalihim maalyaalkooda ka qaad wax kamida mintaan waa tadciyaaday saasaa marka leeyahy khud baclal amwaali weeye annaasu martood ka qaada le allatii rajuu canha lilaahi rasuuli ilaahu daradiisa u bixiyanay oo waxaa la sheegay waa layli markii waxaa weeye ayaga aayaddaas aan ka soo baxnay ku soo degsaalayn oo nabigu arsiya uu ka furay ayay nabigu u yimaadeen baalayl markaasay waxay yidhaahdeen rasuul allow tani waa maaliyaalkayn waa kan maalkayn maalka aan kaaga harnay ee na shugliyo waa kan ee qaaday yidhaahdeen sadaqayna yidhaahdeen nuguna dhahir ay yidhaahdeen oo nugu dhahir ilaahay subxaana wataala dhimanaaf noo weydiis markaasuu nabigu alayh aniga layma amrino dhahay maalkiina inaan waxba ka qaado dhahay markaasa ayadan fiida kud min amaalin sadaqatan weye marka hadda kud min amaalin sadaqatan ma ahan waxaa weeye inay markaasi si toosa uga warramayso sekada faralka ee sabulsuulkeedu saasa ahayd nimankaasna hadda maalkooda waxaa laga qaaday marka ilaahay wax sikaa ma ahaynin ee sadaqo caadiya ayuu ahaaday ayaguna saasay u keenay marka hadda saasaa laga wada rasuulkiisa ilaah wuxuu leeyahay hud yaa muxamed jacala amwaalihim weeye sadaqatan xaala kawnaka mudahiran lahum bihaa wamusakihim bihaa weeye tasfiyadu ah, macnaha tamiyo weeye markaas ku diyaawinaysa iyo bisaabu khayran macnaha qofku hadday sadaqa dhiibo loo ziyaadayaa weeye sadaqada sideedaba hoos loogu kici maayo qofku hadduu sadaqa dhiibo waa ku ziyaadayaa qofka sadaqada haddii laga qaado adoo isagu uu dhiibo sadaqadaas waa ku ziyaadayaa maxaa yeele nabigeenna calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu dhahay kud shaqaad min amwaalihim maaliyaalkooda xaggooda sadaqatan sadaqa shaqaad sadaqadaasoo tudahirum aad ku dahiraysa horta sadaqadu qofku way dahiraysaa oo waxay ka dahiraysaa dunuubtay ka dahiraysaa maxaa yeele nabigeenna waa kii yihi calayhi salatu wasalaam asadaqatu tudfiu lkhadii'ata kamaa yudfiu maau naar sadaqadu waxay ay buhisaa oy baabi'isaa weeye waxay baabi'isaa asadaqatu tadfcu lkhabii'atu dhahay dunuubta kamaa yusfiilmaau naar sida waxaa weye biyuhu dabkay u demiyaan oo dab waxaa weye markii biyo lagu shubo dabkaas waxaa waa baktinayaan sadaqaduna waxaa qofku markuu sadaqa bixiyo dembigiisa ay aydara baktiinaysaa oo sadaqadu saasay u wax la heli kara maaha haddana ilaahay dooraya tusakiihim yaa aad ku ziyaadinaysid aad ku ziyaadinaysidoo qofka waxa weeye markii sadaqa laga qaado waa ziyaadayaa qof sadaqadaa lagu ziyaadayaa taasaa markaan ila jeedaa wey haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaa la sheegaa layidhi maalkoodu sirisoona ka qaaday <clears throat> markaasu u sadaqayaa layidhi ayagoo kafaara binulkeedi looga dhigaya waxaa laga qaadaa haa layidhi aayaddaas qofku yidhaahda maaluu sadaqatan fii sabiililaahi aw lilfuqaraa'i waxaa kaafinaayaa layidhi sirisaa layidhi laakiin hadda madhab kasta maahano madhabta maalikiyada keena xataa maaha aayadda cumuumkeeduna wuxuu keenayaa sadaqo mid waajib iyo mid manduuba weye haddana markii ilaahay saasuu dhahay wuxuu yidhi wasalli u ducay saydka maxamedka ahow calin korkooda u ducay oo sadaqada markaa ka qaado u duco weye wasalli calayhim u duceeyow dha ilaahay maxaa yeelay dha ina salawaatika ducayaalkaahu sakanun raxmad weeye oo lahum ayagoo u ilaahay ducada rasuulkeena calayhi salaatusalaam waa raxmad weeye waa dumaaniina ayuu u laga wadaa oo markaas iyo tuubadoodu in la aqbalayo oo qofka nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeye wixiisana waa la aqbalay isla markaasina waxaa u imaanaya markaas uu helayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sawaabiyo haddana waxaa weeye dumaanino ayay u noqonaysaa ina salawaatuka sakan lahum weeye wallaahu allayna ilaahay samiicun alihi maqlaya weeye aqwaasha addoominkiisa caliimun alihi ka weeye axad walba wuxuu ku sugan yahy ilahay caalim ayuu ku yihi marka haddaan rasuulkeenna calayhi salaatuwasalaam marka uu noolaay ayaa waxaa la yidhi wasalli calayhim suna salawaatika sakanu lahum hadda marka maxaa leeyahay markaasay arrintu ku ekaaday laa arrintaa xayaatu rasuulahay ahaaday laakiin bacda wafaati waa layidhi waxaa la yidhi fa khaliifati yaquumu maqaama ducaa'i nabiy waxaa la yidhi khaliifka ummadda ducadu markaasuu hayada uu duceeyo waxay qumaysaa maqaamkii nabiga calayhi salaatuslaam ayay qumaysaa ducadii nabiga calayhi kiisa tiisaahayd maqaamkeediiay qumaysaa haddana waxaa la yidhi acmaasha rasuulka calayhi salatuslaam iyo xadiis saxiixa soo aroortay waa loo bandhigayaa subax iyo galab ayaa loo bandhigayaa haddii nabigeena calayhi salaatusalaam waxau dhahay haddii aan khayr ku arko acmaasha umadayda ilaahay waan ku mahadinayaa haddaanan ku aragna ilaahay waan dembidhaaf u weydiinayaa ee ducadii nabiga calayhi salaatusalaam mar walba way socotaa xayan wamaysa weeye maxaa nabigeena calayhi salaatusalaam sida axaadiis saxiixa soo aroortay ducada nabiga waxaa dhihi lahay waxaa loo bandhigaa acmaasha ummadiisa ummadiisa acmaashooda ayaa loo bandhigaa weeye hayo nabigeena wuxuu dhahay xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum waxaweye noloshaydu khayr idintahay geeridayduna khayr weeye tucradu calaya acmaalukum acmaashiina ayaa la bandhigayaa fi sabaaxi waalmasaa'i waxaa la bandhigayaa galab iyo subax weeye ee rasuulka calayhi salaatuslaam acmaasha umadiisa galab iyo subaxaa loo bandhigayaa fain wajadtu khayran o dhahay nabigu khayr haddaan helo xamidkulaha ilaahay waan ku mahadinaya haddaan umadaydiyo markaas camal fiican samayso aan arko ilaahay waan ku mahadiyaa wain wajadta haddaan ah, wadanay suu xumaan haddaan ka helo dadkii camalkiisii xun ayaan arkay istakfartu lakum nabi ilaah wan dembidaaf idin weydiinaya <clears throat> marka meeshaas maxaa ka cad rasuulka calayhi salaatusalaam xayaasadiisa inuu loo ducaynaaye bacda mowtiin inuu loo ducaynaayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii aanu ku haysanay xayaasadiisa waxaa weeye bacda mowtina waanu ku haysanaa waxaa naga maqan waxaa weeye hooyadiisa oo maxsuuskaa helay ayaa naga maqan iyo gurtadiisuna hortaagnoodo inta kalantee nabigeena calayh salaatsalaam nagama maqna waxaan waxba laga soo qaadaynay culimadu yidhaahdeen qof baadiyooday oo iishareexada ka tegay arrintaas war khilaafkeeda sheegahay maxaa yeele nabigeena calayhi salaatsalaam in acmaasha umadiisa loo bandhigaayo kulli axaadiis saxiixay ku taala badabkeena weyn nabiguna calayhi salaatsalaam umadiisa inuu dembidhaaf u weydiinayo isaga ayaa sheegay haddii camalkeeda wanaag ay ku arkaan inay ilaahay uu ku mahadina isaga ayaa sheegay hadda markuu arrintaasna waa un bacda mowtii weye markuu noolayna hadda asaabuu ducaynaaye haddana ducadu waxaa qaadanaya oo ducaynaya khaliifka markaasi khaliiful umma ayaa ducaynaya ummadda khaliifkeeda ayaa ducaynaya oo markaasi waxaa weeye qofka ducada soo qaaday sadaqada amase isaga waxaa weeye maamulkiisa ay ku socoto isaga waa ducaynaaye allagii allagu muusaba keeninul ilaahay anna allaha alle huwa alla yaqbalu tawbata tawbada inuu aqbalaayo can cibaadihi addoomankiisa uu ka aqbalaayo allagii allagu muusaba keenin anna allaha allaw ilaahay huwa alla yaqbalu tawbata tawbada inuu aqbalaayo can cibaadihi addoomankiisa uu ka aqbalaayo oo wayakhdu sadaqaati sadaqooyinkana uu ka qaadayo macnaa uu ka aqbala weeye ayadana iyo wa anna allaha alle huwa tawaabu alligu tawba keen uu yahay oo waxa weeye addoominkiisa ka tooba aqbalayo oo toobadooda aqbalayo araxiimu alihim xayis inuu yahay istifaamtaa marka waa litaqiir weye haa weye qasadka laga leeyahane waxaa weeye dadka in tooba lagu dooriyo weeye iyo sadaqa inay bixiyaan lagu dooriyo alla yaa ogyahay weeye alam yaclamuun miyaysan ogsooniin ana allaha huwa alla yaqbalu towbata toobada midka aqbalayo inuu yahay an cibaadihi addoominkiisa ka aqbalaaya waya'khud sadaqaati sadaqooyinkana ka qaadaya macnaa ka aqbalaya weye iyo wa ana allaha alla huwa tawaabu alligu tawba aqbalidaya inuu yahay oo addoomankiisa ka tawba aqbala arraxiimu alligu naxariisto inuu yahay haa uu ilaahi kaasiiye subxaana watacaala yaqul waxaa u jira hawdha ilaahay waxaa u jira hawdha ilaahay munaafiqiinta ama dadkoo dhanba weeye icmaluu camal fala waxaad doontaan fasawara allaahu alla waa arkayaa camalakum camalkiina alla waa arkayaa warasuulu ilah rasuulkiisuna waa arkayaan waalmu'minuuna mu'miniintuna way arkayaan wasaturaduuna waxaana layniin celi doonaa bacduma qiyaamo ilaa caalimi alqayli qeybka allahaasoo cilmiga leh iyo washaadati waxa muuqda fa yunabbiukum alla waa idin warramayaa bimaa kuu kuntuman ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala alla wuxuu yihi subxaana watacaala ilaahay wuxuu dhahay subxaana rasuulkiisa ku dhahay waqul waxaad tidhahay ilahi saydka maxamed saahow oo markaasi munaafiqaanta ah, ku tiraada ama waxaa weye dadka dhammaantiisa icmalu camal kala ah, waxaad joogtiin sameeye marka hadda waxaa kusugan baa wacdi oo cadiima weye wuu ugu sugan yahay dadka daayiciinta oo ilaahay rasuulkiisa aduucaayo waciidna wuxuu ugu sugan yahay dadka cusaadaas oo ilaahay rasuulkiisa caasinaayo macnuhuna waxaa weeye camal kala ayuha taa'ibiin weeye dadkiinaan tawbakeenka badanahow iyo wa ayuhanaas dad yahayo cumuuman weeye maa fiikum waxaa doontaan oo min khayrin khayr ah weeye si waxaa weeye laydinkuu gaasiiyo toobada weeye amase shara ee laydinku gaasarta oo laydin ciqaabo weye amase ilaah idin cafiyo haddaad maaragtay waad ka tooba keentaan marka alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala waxaa u jira haldha ilaahow icmaluu camal fala fasayara allaahu alla waa arkayaa camalakum camalkiina ilaahu waa arkayaa oo ilaahay amalkiina waa koogayo weeyaana idinku jooginayaa wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisana waa arkayaa maxaa yeele hadda rasuulka arkidiisa acmaashaada loo bandhigayaa rasuulka calayhi salatusalaam sooma oyn walmu'minuuna mu'miniintuna way arkayaan say noqonaysaa markaa mu'miniinta tawasuumu ah, daalika aljaza weye ah, oo markaasi waxaweye wuxuu noqonayaa imaa tarx ilayhi ha wasro weye bayna ahli mawqif oo markaasi farxad iyo maaragta eh, inay helaan oo arkida muuminiinta ay noqoto dadka maaragta ah, mawqifka maxsharka qiyaamajooda dhexdiisa in markaas waxaa weye camalkooda ay arkaan oo wanaagsanoo ku farxaan weye dadka markaasi waxaa weye ayaga keyrkoogaan xusni iyo markaasi balaawo ay ku dhacdo walmu'minuuna mu'miniintuna way arkaan inuu ilaahi subxana watacaala ah, marka hadda labadan ru'yadan saddexda qaybooda waa kala duwan yihin weye ru'yada ilaahay wax lamida ma jiraan hogada rasuulka calayhi salatu salaam iyo mu'miniintuna waa isku mid maaha wasaturajuuna waxaa laydiin celinayaa howdha ilaahay maalinta qiyaamo ilaa caalimiin qaybi qaybka allaha ku cilmiga leh iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirkaa allahas ayaa laydiin celinaya fayunabiukum deedna waa idiin waramayaa bimaa kii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala waxaad camal fateen ayuu idiin warramaya waan idinku joogsinaya wa aakharuuna kuwa kalentoodow ilaahay oo dadka markaasi mutakhalafiintaa ah ka mid a ah, yurjowna waa la akhirayaa liamrillaahi ilay amarkiisaa loo akhirayaa imaa yucadibuhum alla inuu cadaabo maxay tahay iyo wa imaa yatuubu calayhim alla inuu kusoo noqdo toobadooda aqbalo wallaahu allana caliimun alliiku cilmigeeda khalqigiisa xakiimun allii kolkiimoy waxa uu sancaynaayo hadda waxaa weeye laba qaybood mutakhalafiintu waan soo marnay munaafiqiintii waa kasoo soo warrannay casharadeenna hore waxaa markaasi noogu soo xusay casharka ku ruwini sababuu markaasi waxaa weeye mu'miniinta ahay oo ninkii markaasi ayuu dhibaabaahu ou ku jiray ayagana la aqbalay ayaa ku jiray qaybkii saddexaado ayaguna mu'miniin ah ninkii la yidhaha maaragti waa kacb ibnu maalik iyo hilaal iyo muraara saddexdaas nin weeye toobada hadda suuratu tooba laleeyahaane toobada nimankaas ayaa laga wadaa weeye xadiis oo dhaadheerna way ku socdasoo xadiiskii kacab oo dheeraay ayaa isaguna ku waramaayo oo xataa markaasi insha allahu tacaala shuraaxdana way dhigayaan kutubta axaadiistana way dhigaano waaweyn iyo kuwa yararbe alla marka wuxuu yidhi subxaanau watacaala aakharuuna kuwa kaleentoodow dha ilaahay oo min mutakhalaqiina weye kuwa la gadaal mariyo ka mid ah murjawnow ilaahay adise murja-iinana waa la akriya waa la akrinayaa hoo dib ayaa loo dhigayaa howdha ilaahay towbadaa dib loogaga dhigayaa liamri ilaahi lahu amarkiisaana dib loogu dhigayaa wey oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ah oo ilaahay isaga uu doonayo nimankaas laga doonayo ayaa ayaga toobadeed dib loo dhigay imaa yatuubu calayhim alla inuu ka imaa yucadiibum aan irahay alla inuu cadaabo maxay tahay masalanba waxaa weeye in ilaahay uu dilo bilaa toobatin weye imaa yucadibuhum alla inuu cadaabo maxay tahay iyo waimaa yatuubu calayhim alla inuu ku soo noqdo toobadooda aqbalo labadaasay mid noqonaysaa weye laakiin tawbadooda ilaahi waa aqbali doonaaho waxaa noo imaan doonta wacala salaafati aladiina kullutuu xataa idaa laaqad calayhim alardu bimaa raxibat walaaqad calayhim anfusuhum wadannuu anlaa malja'a min allaahi ilaa ilayhi uma taaba calayhim liyatuubuu ina allaha huwa tawaabu raxiim aayaddaasna insha allahu tacaala waa ku doonaa ayada iyo macnaheeda iyo wa imaa yatuubu calayhim alla inuu ku soo noqdo toobadooda aqbalo labadaasay mid tahay marka taas ayaa ayaga dib loogu dhigay ilaahay doonis uu ayaga doonay waxuu ka doonay wallaahu allow dha ilaahay caliimun allayku cilmila khalqigiisa oo ilaahay addoomankiisa isaga ayaa yaqaan qolo walba sida uu yeelaayo asagaa ilaahay caalimku ah weeye xakiimunoo ilaahay wuxuu dhahay wallaahu allow dha ilaahay caliimun allayku cilmi la weeye khalqigiisa xakiimun allay kal suuban weeye waxa u sancaynaayo oo shay walba ilaahay subxaana watacaala mahalkiisa uu dejinayaa wax markaasi bilaa mahal dhacayna ma jiraan weye oo sancada ilaahay sameeye weye marka nimankaana waa insha allahu tacaala saddexda noo imaan doonto aan sheegi doono oo maaragtay waa eh, muraare sa ibnu rabiic iyo kacb ibnu iyo hilaal ibnu umayata weye nimankaasi way takhalluseen wehsi ayay ku takhalluseen iyo ayagoo raaxa u iisha weeye munaafiqnimana kuma aysan harin baa layidhi ayagu haddana ma uusan cudur gaarano nabiga cuduba ulama siin baalay sida qowlka baalay marka nabigeena calayhi salatsalaam arrintooda qonton habeen ayuu joojiyaa layidhi dadkiibaa ka haajiyaa layidhi ilaa markaasi toobadooda ay ka soo degto marka nimanka noocaasa ayagana waxaa looga warramayaa si gooniya ayaa looga warramayaa axaadiista kusoo soo aroorsare xadiis dheeroo xadiisu kacab layidhaah oo kusoo soo waa jira oo ah. isagana markaas xadiiskaas qofkii akristaahuuna uu garanaayo hataa xadiiskaas ee riyaal saalixiinta akabaa dhigaya ee ugu dheerbe marka ayaga waa la akhiray towbadii waa laga akhiray amar ilaahay subxaana watacaala liamrilaahi fiihim wey bima sha wey imaa yucadibuhum mawdha ilaahay alla inuu cadaabo iyo wa imaa yatuubu calayhim ilaahay inuu ka towba aqbalo cadaabiddu waxa weye dadku inay markaas towba la-aan ay dhintaan towbada haddii waxa weye ilaahay towbadeeda aqbalo iyaguna towba keenaan wey saasaymusta marka labadaasa un mid lagu sameeyaha layidhi laakiin waxaa weeye ilaahay toobadeedu aqbala taasaana ma imaanay wallaahu alla yidhi ilaahay samiicun allih maqlaan u weye caliimun aan dhihilahay alle ku cilmila weeye khalqiisa oo mid walba sida uu yeelaayo qole waxaa weeye waaba la caddeeye munaafiqiin ahay qole toobadeedu waxaa weye horaan laga aqbalay qoladaa mujibaa loo dhigay arrintaas waa cilmi rabbaaniya weye oo ilaahay isagu cilmigiisa u yaqaano haddana ilaahay shay walba maxalkiisa uu dejinayaa marka insha allahu tacaala casharkeenna dambe ayaanu kusii bayaani doonaa wixii ka dhiman casharkeenna intaas iyuu ka egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu